asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo labaatanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab sal allahuma wslam cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qaala lmualifu raximah llahu tacaala bab min aliman billah asabru cala aqdaar illah wuxuu baab u yahay iimaanka qeybihiisa inuu ka mid yahay sabir lagu sabro ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha uu qadaray addoonkiisa uu qadaray taas ayuu baab u yahay macnaha sabirkii buu ka hadlaya sabirku waa akhlaaqiyaadka wan wanaagsan waay dhinacna tawxiidku ka soo galaa dhinacna waa akhlaaq waay marka iimaanka ayuu ka mid yahay buu sheekuu yihi oo ilaahay oo la rumeeyo qeyb ka mida waxaa ah wixii uu kugu qadaro oo kuu qorsheeyo in aada u sabirto ood ku adkaysato oo argagax uusan kaa muuqanin haddii ilaahi subxaana watacaala wuxuu kugu qadaray uu kuu keeno marka sabirku fadaail badan buu leeyahay ilaahay qadarkiisa lagu sabro waxaa ka mid a nabigu salawatullahi wasalaamu calayhi axaadiista uu macnahaas oo kaleeto kaga hadlay wuxuu leeyahay ruuxa wax la siiyo waxaa ugu sabirka wax ka fiican sabir ruuxa lama siiyo macnaha maxaa yeele waa iftiin sida xadiidkana nabigu ku sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh yani waa iftiin oo ruuxu uu ku iftiinsanayo wax ku kala arkayo wey sabir cali bn abi aalibna wuxuu leeyahay sabirku jidhka yani diinta madaxeedii oo kale waay sida jidhku uusan madaxa uga maarmin ayuu sabirkuna diinta u yahay maanaa saasuu leey sawirka macnihiisa marka waxa la nafta oo la celiyo oo jeel la geliyo la xidho macnaha markii qadar ilaahay yimaado oo wuxuun ilaahay ku qorsheeye kugu dhaco inaad carabkaaga xumaanta ka ilaaliso inaad cadho muujiso sheegasho muujiso inaad carab ka ilaaliso xubnahagana aad ka ilaaliso sidoo kale inay iyaguna muujiyaan wax la yidhaahdo cadho ay ka cadhaysan yihiin ilaahay qadarkiisa subxaana watacala sida inoo maadnoonta yani maryahoo la jeexjeexa iyo dhabanadoo la dharbaaxa iyo kuwaasaa macnaha kamid ah iyo qalbigoo isagana cadhada laga ilaaliyo xabsiga ilaahay qadarkiisa nafta la xabisayo qadar ilahay hadduu yimaado kaasaa laga wadaa macna hal nooca marka noocyadii kamid sheekhu baabka ku baabeeyey sawirku laakiin waa noocyo badan yahay oo saddex qaybood buu kala baxaa qaybi waxa weeyaan alsabru calaa awaamir illah daacada ilaahay iyo waxyaalaha waajibaadkii lagu saaray oo lagu sabro nafta lagu celiyo maxaa yeelay naftu way ka carari in marka lagu dabaalo lagu celiyo oo ay ku adkaysato taasi waa mid talabaadna waxa weeyaan waxyaalihii ilaahay uu reebay iyo maxaarimtii iyo dembigii in nafta iyadana laga celiyo oo ta horena way ka cararaysaa tanna way ku ordaysaa way doonaysaa xumaanta iyadaa doonaysa in laga xidhaa la doonay marka laga seeteeyo laga celiyo qeybta saddexaadna waxa waa qeybta sheeku uu baabka ku qorayo qadarka ilaahay subxaana watacaala uu kuu qadaray waxyaalaha kuu dhacayo ama xoolahaaga ku dhacaya ama lafahaaga ama caruurtaada eheladaada ku dhacaya masaa-ibtaa inaad u dulqaadato ood u sabirto qeybta saddexaadna midaabay macna min aliimaani iimaanka waxaa ka mida a ah billahi ilahay la rumeeyo ilaahay oo la rumeeyo waxaa ka mid a ah asabru sabrid calaa aqdaari illah ilaahay qadarkiisa lagu sabro ilahay waxyaaluhuu qadaray oo lagu sabro macnaha wa qawlihi tacaala buu baab u yahay ilahay odhantii wuu yidhi waman yu'min billah ninkii ilaahay rumeeya yahdi wuu hanuunin alle qalbahu qalbigiisu hanuunin wallahu allana bikulli shayin wax walba caliimun kii og weyn waxaa ka horeysay aayadda ma asaaba wamaa asaaba min musiibatin ila biidni illah waman yu'min billahi yahdi qalbah wax alla wixii dhacay oo idin asiibaay ilaahay ogolaanshihiisa iyo doonitaankiisu ku yimid saas way maana wuxuusan ilaahay doonin maba idinku dhacayaba waa qorsho ilaahay subxaana wa tacaala haddii marka uu sidaas yahay dadku waa laba qaybood markii dhibaatooyinkaasi dhacaan qaybina ilaahay baa qalbigiisa hanuunin oo hanuuninta waxaa laga wadaa qalbigiisaa la xasilin oo musiibadii ku dhacday qalbigu ma didaye wuu xasilahayaa oo wuu degahayaa oo sabir buu ilahay waafajinay subxana wa tacala sabir baa lagu yiri iyo haddii qalbahu saasaa laga wadaa qolana macnaha waxa wey qalbigooda la hanuunin maaye baa walwal iyo yani rafaad iyo dhib iyo jiif iyo joogba qaban waaye qoladaana macnaha qalbigooda lama hanuuninin ilahay wax walbuu ogyahay subxaana watacaala <clears throat> saas way macnaha waman yumin cidii rumaysa billahi ilahay rumeeye oo iimaan dhab alla yimaadaay yahdi alla wuu hanuunina qalbahu qalbigiisuu hanuunin oo musiibo adduun markay ku dhacdaayey qalbigiisu ma uu didaya wuu degaya oo ilaahay baa xasilina subxaana watacaala wallahu allana bikulli shayin wax walba caliimun kii og wey qaala calqamatu wuxuu yihi calqamat bnu qaysin naacin bnu qaysin nahaci baa la yidhahdaa waa nin taabiciinta raggoodii waaweynaa buu kamid yahay huwa ninkaasi qalbigiisa la hanuunayaay alrajulu nin ruux weye ruuxaasoo tusiibuhu ay ku dhacayso almusiibatu musiiba ku dhacayso fa yaclamu markaasaa wuxuu ogaanayaa anaha iyadu min cindi illahi ilahay xaggiisa inay ka timi fa yardaa markaasuu ku raalli noqonaya wayusallim ilaahay buuna u dayno wuu hogaansami saasman macnaha waxaa aayaddu ay ka hadlaysaa ruuxu musiiba ku dhacday ruuxu musiibadu ku dhacday ee muuminka ahaa wuxuu ogaanayaa marka koowaad inuu waxaana xag ilaahay kasoo fulay subxana watacaala allaba subxaana watacaala maslaxa iyo danta ah unbuu mar walba kula wadaa maslaxo unbaa lagula doonay waxaana marka maslaxu kuye dhinac kastoo laga fiiriyaba maslaxa wey maana masaaibtaa dad ku dhacay ka ay ku dhacayso laftiisa inu islaxa u tahay uu garto marka ilaahay xaggiisay ka timid markaasuu ku raalli noqonaya oo ilaahay u daynaya subxaana watacaala isaguna uu isdhiibaya macana saasuu calqaba ku fasiray aayaddan wa fii saxiixi muslim saxiixi muslim waxaa kusoo arooray can abi hurayrata abu hurayrana laga warinaya ana rasuula lahi sal ly slam rasuulku qaala inuu yihi ithnataani laba shay oo finnaasi dadka dhexdooda ahaaday humaa labadaa shay bihim fiihim dadka dhexdooda xaal ay yihiin kufrun gaalnimo wey laba shay oo dadku ay ku dhaqmaan oo lagaba dhex waayinba gaalnimaa kusugan buna uri salawatullahi wasalaamu caleyh ta koobaad waxa weye adacanu durid la duro wey fi nasabi nasabkoo la duro waynu soo marnay yani dadka nasabkiisaoo la ceebeeyo dhalashadiisii iyo isirkiisii iyo awowyadii wax laga sheego in loo diidoo la yidhahdo mabatid reerkaas ama maada ka dhalanin ama abtirsigaa malihid ama nasab dhiman baa tahay nasabka wax laga sheegoo la duraayo waa arin gaalnimo wey shaqo gaala wey macana shaqadad muslimiina maaha midda labaadna waxa wey walniyaaxatu baroor la baroorto wey cala almayiti maydka lagu dul baroorto markii ruux ilaahay tiisii ku timaado uu geeriyoodo in loo ooyo oo loo baroorto taasina waa arrinta labaad ee howlaha gaalnimada kamid a ah, macana maanaa labadan arrimood iyo arrimo kaleba waynu soo marnay halka waxaa lagu soo celiyey xadiidka walniyaaxatu cala almayit mayidka oo loo ooyo maxaa yeelay <clears throat> intaas waxay muujinaysaa ilahay subxaana watacaala qadarkiisa inaan macnaha raalli lagu ahayn saasay muujinaysa sawirkii in laga tegayna way muujinaysaa maxaa yeelay yani waxa weeye mada maadaama wax ba ilaahay qorsheeyay subxaana tacala nin walbana ku imaan doonto in la sabro la adkaysta la doonaya macana labadan arrimood marka oo dadku aan lagaba waayaynin waa muslimiinta laga wadaayo gaalnimo wey markuu nabigu lehy salawatullahi wasalaamu calayh lagama wado gaalnimadii islaamka lagaga baxaya saa lagama wado ee waxaa laga wadaa waa akhlaaq gaalo wey waxaana laga yaabaa ruuxa muslimka ah intuu akhlaaqdii iyo dhaqamadii gaalada lagu yaqaanay qaar ka mida sameey haddaynuusan gaaloobin waa suurtagal sida masalan waxa wey beenta gaala lagu yaqaanaya munaafiqiin ruux muslim hadduu been sheego ma gaaloobayo hadduusan banaysanaynin marka dhaqamadoodii iyo akhlaaqiyaadkoodii iyo qaar ka mida dadku intay ku kacaan ayaa haddana yuusan xeradii islaamka ka baxaynin sida gaalkuba haddii akhlaaqdii muslimiinta lagu yaqaanay qaar ka mida uu sameeyey uusan muslim ugu noqonayn masalan deeqsinimada oo kale muslimiintaa lagu yaqaana runta oo kale muslimiintaa lagu yaqaana daacadnimada muslimiintaa lagu yaqaana hadduu gaal la yimaado akhlaaqiyaadka qaar ka mida muslim kuma noqonayo gaalnimadiisiibuu ku baaqi ahaan kana sidoo kale wey macana kana sidoo kale wey marka saasaa laga wadaayo gaalnimadii islaamka lagaga baxay lagama wadeen laakiin waxaa laga wadaa waa dabeecooyinka akhlaaqda gaalada lagu yaqaana wey intaas aanu filan hadiiba gaalaba macnaha waxa wey lagu xidhiidhiyey yani kadaa bidalika shu'man xumaan intaasaaba ugu filan maana dadku marka musiibadu markay dhacdo oo dhibaato dhacday ama mid guud ha noqoto oo ummadoo dhan wada gaadha ama mid gaar adiga kugu ah ha noqoto afar qaybood bay dadku uqaybsamaan qaybi ilaahay subxaana watacaala waxa uu keenay bay ka cadhoodaan oo qadarkii wixii dhacayna way u cadhoon ilaahaygii keenayna way u cadhoon qalbigana way uga cadhoon afkana way ka muujsanaya iyo adinka intaba cadhadaa qalbigooda ku jirta qolo qoladaa wey oo waa qolyaha xadiis soo soctay lama imaan doonto oohinka ka muuqato oo yani hoogayo ba-ayda carabka hayo macnaha yani barooranayo yani adinka xataa yani mar timaha istifi oo timaha macnaha guri oo qaarkood dabanaday dharbaaxi qaar maryaha iska googoyn oo yani waxa tasaqut iscadhaysiin qolo qoladaa wey qoladaasi marka waa dambiilayaan wey inay gaalnimo gaadhana waaba suurtagal qolada labaadi waxa weeyaan ama martabada labaadi waa sabirka sabirka wey inuu ruuxu uu waxanka ku culus yahay oo musiibadan dhacday ay ku culus tahay oo uu karahaysanayo laakiin wuu isa sabirsiinaya sabir buu iska doondoonayaayo wuu adkaysanaya afkiisa iyo adinkiisa ayuu xumaan ka taana waa manilada martabada la yihahdo martabatu sabri baa la yidhahda tii hore ka fiican tahay waana midda waajibka waay midda waajibka inta ugu yareen wax laga doonayo wy macnaha markay dhibaata dhacdo dhibaatadu macnaha xanuunkay dooni ha kugu hayso nabarkay dooni ha kuu geysato oo qalbigaau dareen kuu dooni ha qabe laakiin waxaa la doonaa afka waxaa la doonaya afkaaga iyo adinkaaga inaad kontorosho macnaha manil martabadaa waxaa ka sarraysa oo darajo kasii fiican ah darajada la yidhahdo arrida inaad kuba raalli noqotoba oo qalbigaaga uu qanco oo musiibadani dhicitaankay kugu dhacday iyo inay kaa maqnaato ayba kuu sinaatoba maadaama qadar ilaahay iyo qorsho kiisa ay tahay waxaad ku qanacsan tahay ba xagga ilahay wanaagun baa ka yimaada maslaxataa iyo dantaa unbuuna ilahay waxaan kugu riday subxaanahu watacaala sidaa daraaddeed ayaa addoonku qalbiga xataa kama karaahaysanayo kuma cusla waxa ku dhacay waxaan ku dhacay macnaa waxa weyaan maaragtay hadduu ku dhiciyo hadduusan ku dhicin waa isugu mid macna saas wey waa manzil waxaa la yidhahdaa rida baa la yidhahdaa martabada taas kasii sarraysa waxay tahay shukri dhibkii ku dhacay buu ka mahadnaqayaaba alxamdu lilahi buu ku hay saas wey waa martabada ugu sarraysa maxaa yeelay shukri wuxuu ku imaanaya waxaa la yidhahda culimadu dhahan almasaa'ibu nicam masaa-ibtu waa nicmo wey oo nicmo waxay u tahay faa-iidooyin fara badan bay leeyihin faa-iidooyinkooda waxaa ka mid a ah, addoonka musiibadu ku dhacday waa loogu dembi dhaafaa waa kow oo masaa'ibtu waa dembi dhaaf waa marka labaade addoonka ishalmaamay ee waxoogaa tegey ee macaasida ku foofay way xusuusisaa oo ilahay bay usoo celisaa masaa'ibtu maslaxada kale waxa weye dad kaloo fara badan baa ku cibro qaadan oo ku ku wanaagsanaan masaalix noocaasoo kaleeto oo fara badan masaale maslaxada kale waxay tahay yani ajir baa looga qoray haddii uu ku sabro waxaa kaleeto inay nicmo tahay markaad adiga dhib ku haysato fiiriso oo dadka kale dhibka haysa adbido dad kale oo kaa dhib badan alalaha kan ku haystaay waaba macnaha waxa wey waxaaga wax lagugu darwey waaba maaragtay yani waaba rakarooni intanba haddii ilaahay subxana watacala kugu badbaadiyaba waad mahadin maxaa yeelay insaan mubtala ma jiro oo dhibaataysan ilaa mid kaleo ka dhibaato badan unbaa jira macna dhibaataduna haddayna diinta gelin oo adduunye uun ay ku meeraysanayso way idhaantaa dhibaatooyinka isdhaaba ilahay baa hadduusan xagga diinta kaa fitnaynin kifaayo way macnaha intaas marka yani martabadaana shukri baa la yidhahdaayo addoonku inuu dhibkii ku dhacayba ka mahadnaqo macnaha ilahay u mahad celiya subxana wa tacaala martabadaas marka sidiiqiinta dadka aada u sarreeya ilahay subxaana wa tacala addoommadiisa ka mid a ayaa gaadha itnataani laba shay oo fi nnaasi dadka dhexdooda ahaaday humaa labadoodu bihim fiihim dadka dhexdooda xaal ay yihiin kufrun gaalnimaa ku sugan adacnu duuridooda midda koowaad fi nasabi nasabka la duro wax laga sheego wanniyaaxatu iyo ooyitaan iyo baroor loo baroorto cala lmayiti mayidka dushiisa walahumaa muslim iyo bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday can ibni ay ka warinayaan marfuucan isagoo mid la kor yeelayo uya xadiid <coughs> wuxuu nabigu yihi salawatulli waslamu aleyh laysa mina naga mid ma aha man daraba cidii garaacda alhuduuda dhabanada oo washaqa jeexjeexa aljiyuuba jeebabka jeexjeexa oo wadaca ku dhawaaqa bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada dhadhawaaqeedii oo kaleeto ku dhawaaqa saasuu nabigu yuri salawatulli wasalaamu caleyh macnaha markii uu ruux dhinto ama musiiba dhacdo af ah, waxaa la doonayaa inaysan adinkaaga xumaani ka muuqanin afkaagana xumaani ka muuqanin saasaa la doonaya macnaha marka nabigu sal lay slam wuxuu leeyahay jidka naga ma hayo oo waa khilaafay jidkaygii diintiina macnaha waa khilaafay ruuxii markay musiiba ku dhacdo dhabanka garaaca yani caadada carabtaasi ahaan jirta caadada carabta manaa ruuxu dhabanka dhabanadu darbaxa iskala daalaya maana dhaban garaacistaa keliya lagama wado ruux hadduu guryaha dumiyo waa lamid hadduu weelasha jajabiyo waa lamid hadduu cuntada kharibo waa lamid hadduu ficil uun ku kaco uu ka keenay musiibada dhacday ay ka keentay waa lamid saasoo kale ka wey macna shaqul jiyuubkana waxaa laga wadaa jaybka waxaa la yidhahdaa kan hadda khamiisyadii iyo shaatiyadii loo sameeyo luqada carabiga jayb maa jaybka waxaa la yidhahdaa waa meesha marada laga geliyo madaxa meesha macnaha madaxu ka duso ee looguna talagalay marada inuu ka duso madax marka dambana qoorta ku wareegsan ayaa la yidhahdaa macnaha jaybka la yidhahda marada intay saa u qabtaan bay dilaacin jireen maana halkaa ka dilaacin jireen musiiba markay ku dhacdo wa dacaa bidacwa aljaahiliyati waxaa laga wadaa yani dacwada jaahiliga waxaa la yihahdaa waa qaylo walba iyo dhawaaq kasta oo waxa keenay uu yahay wax sharciga khilaafsan dhawaaqii iyo habarwacashadii qabiilka iyo axzaabta iyo laysugu habarwacanay waa dacwa jaahiliya waay dhawaaqa ilaahay qadarkiisa iyo waxyaaluhuu qorsheeyey cadho laga cadhaysan yahay ku yimaada sida baroortii oo kalena waa dacwa ljaahiliya waay adigu dhawaaqu mar hadduusan sharciga sal ku lahayn dacwa ljahiliya la yidhahda macnaha sidaas weyan kaasaan kuwaasoo dhan baana laga wadaa wadaca bidacwa aljaahiliya lagama wado marka saa marka laleeyahay qalbigu ma murgi karo lagama wado qalbigu ma murgi karo qalbigu waa murgi karaa ishuna waa ilmayn kartaa laakiin waxaa la doonayaa ugu yaraan af iyo adinka in la ilaaliyo saas wey mida la doonayo macana maxaa nabigeena sal lay slam markuu geeriyooday wiilkiisi ibrahim nabigu sal lay slam wuxuu yihi tadmacu lcaynu wayaxzanu lqalbu walaa naqulu ila ma yurdi rabba waina bika ya ibrahimu lamaxzunuun ishu way ilmay qalbiguna wuu murgi waxaan ilaahay raali gelinayninna ma odhanayno yani afkanaga wax ilaahay raali gelinayo mooy wax kale ka soo bixi maayo annaguna ibrahimow dhaaf tegitaanka aada naga tegaysaayo waa ka murugsanahay buu nabigu ui salawatullahi waslamu caleyh waa wiilkiisii yaraa marka murugtu waa imaaneysaa laakiin waxaa la doonayaa in mar walba aysan macnaha wax way dhicin in macnaha ruuxa xumaan uu ku kaco ama xumaan uu ku hadlo macnaha saasaa la diidan yahay wa can anasin radia allahu canhu anas waxaa laga warinaya ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala inuu yihi idaa araada allahu ilaah hadduu la doono bicabdihi addoonkiisa alkhayra wanaag hadduu la doono ilaahay hadduu addoonkiisa wanaag la doono cajala wuusoo uu u dedejiyaa lahu isaga alcuquubata cuquubaduu usoo dedejiyaa fi dunyaa adduunyada adduunka cuquubadii caquubadiisa loo soo dedejiyaa wa idaa araada hadduu alla doon la doono bicabdihi addoonkiisa ashara xumaan hadduu la doonana amsaka wuu ka haysani canhu xaggiisa bidembihi dembigiisuu ka haysa dembigaa loo kaydin xataa yuwaafaa ilaa lagu abaalmariyo bihi isaga yawma alqiyaamati maalinta qiyaamada ilaa looga oofiyo dembigiisii maalinta qiyaamada isagoon waxba uusan ka dhimanayn oo buuxa lagu abaalmariyo macnaha xadiidka waxaa wariyey imaam tirmidi iyo xaakim iyo keyrkood baa wariyey babrani sidoo kaleeto iyo ibnu cabdi iyo abu hurayrana laga warinaya xadiidkan xadiidku marka waa xadiid saxiixa wey ama cala aqali taqdiir xasan ah wey macnaha saas wey saxiixuljaamic sagiirka iyo silsilada saxiixada intaba sheekh naasir waa ku sheegay xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa in masaaibta dhacaysa ee dadka ku dhacaysa ay tahay nicmo ay tahay waa nicmo dhinac marka laga fiiriyay nicmo tahay dhinac marka laga fiiriyo ayay nicmo tahay dhankaasi wuxuu yahay ilaahay hadduu ku yani waxa weeye dembiga aada gashay iyo waxyaalaha xumaanteed ku kacday ciqaabtii ka imaan lahaa iyo cadaabkii ka imaan lahaa hadduu ilaahay iska kaa cafiyo oo aada cafi ilaahay hesho taasi waa waxaa la heli karin wa waa wax weyn wey taasi haddiise laakiin ay noqoto dembigaad gashay ilaa wa ilaaba in lagu ciqaabo ma ciqaab aakharaa fiican mise ciqaab adduunya fiican ilaa wa ilaaba haddii lagu ciqaabayo soo ciqaab adduunya marku ma dhaanto ciqaab adduunya dhaanta leanna ciqaabta adduunya waa wax kooban waana wax badmaanaya waana wax ka fudud ciqaabta aakharo si walba sidaa daraaddeed laba ciqaabood oo laga maarmaan ay tahay inay kugu dhacaan haddii midii fududayd lagu mariyey taa tii adkayd si lagaaga badbaadiyo waa nicmo wey waa nicmo iyo gallad lagu galay wey maana sidaas weyaan waxana wax yani dusha uun lagaa saaray mehe dembi aad adigu lafteed unbay ka imaanaysaa kulliga saas wey maana waxaad adigu gashay unbuu waxani ka imaanaya maana saas marka ilaahay subxaana watacaala addoonkiisa hadduu khayr la doono cuquubaduu adduunka ugu soo dedejiyaa cuquubada ama naftiisay geli oo cuduro iyo macnaha wax weeyaan dhibaatooyin kale ayaa lagu ibtilaynaya ama reerkiisay geli ama xoolihiisay geli sidaa wey macnaha hadduu ilaahay subxaana wa watacaala adoonkiisa uu shar la doonana dembigaa laga haysan dembigaa laga haysan waxaa laga wadaa dunuubtii uu la yimid ciqaabtii ka dhalatay adduunka intuu joogo waxba loogu soo horumarin maayo waa loo kaydin waa loo dhigi way u ooli iyadoo buuxdo oo isdul fuulfuushay buu aakhare imaanaya marka wixii oo waxba iska dhimin kan laakiin dembigu kalaba waxaa laga yaabaa in musiibo intay timaado dembigii ay dhacdo ciqaabti e ka imaan lahaydna ay meeshaa ku tirtiranto ku kaluu gelayaa musiibo kaluu ilahay ku gelaya subxana wa tacala dembigii baa laga tirtiraya wahaakada markaasaa aakhare wuxuu tegayaa isagoo dunuubtiisii kulligeed baaba-sama wax dambiya ah uusan u oolin janno ilahay buu geli subxana watacala halkaasaad marka waxaad ka garan kartaa masaa'ibta kugu dhacayso inay maslaxa iyo dan inay tahay macna maslaxa iyo dan taa a ah marka koobaad midda labaadna macnaha dad kale maslaxiya dan bay u tahay oo macnaha ku waana qaadanayo ku qus qaadan oo ilahi subxaana watacala ku aqoonsanay macna saas wey idaa araada allahu ilahi hadduu la doono bicabdihi adoonkiisa alkhayra hadduu wanaag la doono cajala lahu ilahay wuxuu usoo dadejiyey alcuquubata cuquubada soo dadejiya cuquubadaas haddayna diini ahayn waay cuquubada diiniga ah midaas iyada kuma jirto oo ilaahay subxaana watacaala haddii xagga diintaba ay cuquubadu kaa gasho yani waa kii nabigu salawatulli wasalaamu caleyh ka ducaysan jiray walaa tajcal musiibatana fii diinina ilaahu diinta musiibaha naga gelin buu nabigu dhihi jiray salawatullahi wasalaamu caleyh masaa'ibta kale oo dhan waa fudud yihiin mar haddayna diinta kaa gelin macnaha hadday ku baabi'iso hal ayna kaa reebin oo reerkaagiiyo adigaba iyo xoolahaagaba ay eber ka dhigto laakiin diintu kuu fawdahay waxba ma qabti laakiin haddii reerku kuu talaado kuu bato oo carruurtu kuu badato oo xooluhu kuu bataan oo barwaaqowdo oo xaggii diinta laakiin aad ka ibtilaysan tahay waxba kuma tabcana wax alla wax kuu tabcan haba yaraatee ma ay jirto khasaaratii khasaara way macana ayib waida araada allahu ilahay hadduu la doono bicabdi addoonkiisa ashara shar hadduu la doonana amsaka canhu wuxuu ka haysanayaa bidembihi dembigiisa yacni dembigiisa ciqaabtii ka imaan lahayd buu ka hayno dembiga waa loo ururino waa loo dhigi wey macana xataa yuwaafiya ilaa uu u oofiyo oo uu ku abaalmariyo bihi isaga yawma alqiyaamati maalinta qiyaamada maalinta qiyaamada isagoo buuxa dembigio buuxa ayaa lagu abaalmarinaya oo aynu nacabnahay oo haddana danteena iyo maslaxadeenu ku jirtaa jir wacasaa an takrahu shayan wahuwa khayrun lakum wallahu yaclamu waantum laa taclamuun masaalixdan inagu ma naqaano ilahay baa inoo garanay subxana watacala saa daraadeed baa mar walba waxaa waajiba wixii ilaahay kuu garto inaad raalli ku noqoto maxaa yeelay siqo kalsooni baa marka horeba waxaad ku qabtaa rabbigaa subxaana watacaala waxaan wanaag ahayn kulaba dooni maayo waxaan wanaag ahayn kuu qorshaynba maayo maadaama addoonkiisii oo saalix adigu ama markaa musiibo u arag ama wanaag u arag laakiin mar walba waa khayr mar walba waa khayr wey macana saasuu ilahay subxana watacaala uu macnaha wixii uu qorshaynaya addoonyadiis wax ugu qorshaynaya wa qaala allahu alla wuxuu yidhi ina ina cidama aljaza abaalgudka weyneynkiisu maca cidami albalaa balaayada weynankeeduu la jiraa balaayadu markay weynaataba abaalgudkaa weyn laga helayo wa ina allaha alla tacaala karohaya idaa axaba hadduu jeclaado qawman dad hadduu jeclaado ibtalaahum ilahay waa imtixaana subxana wa tacaala faman radiya natiijadii waata marka imtixaanka faman radiya ruuxii raalli noqda oo musiibadii timid iyo ibtilihii ku raalli noqda falahu wuxuu leeyahay addoonkaasi alridaa ilahay ridihiisuu leeyahy waman sakita ninkii cadhooda oo ilaahay qadarkiisii waxyaaluhu qorsheeyey u cadhoodana falahu saktu isaguna cadhu leeyahy xasanahu tirmidi baa xadiidka tirmidi baa taxsiiniyey xadiikaas waa xadii saxiixa wey waa xadiid saxiixa ah ah. alimaamu tirmidi iyo keyrkii baa wariyey ibnu maajah iyo imaam axmed iyo keyrkii keyrkood ayaa warinaya xadiidka isaga waana xadiid xasan a ah wey xadiid xasan wey yani saxiixada ayuu sheekh naasir idiin albani kusoo arooriyey iyo culimadu hadalkay xadiid ka yidhahdeen intaba macnaheedu waxa wey xadiidku noo tilmaamaya ajirka weyn iyo abaalgudka weyn ilahay agtiisa waxaa lagu helaa musiibada weynankeeda mar walba musiibadu weyn tahay ajirka laga helayana waa weyn laakiin waa haddii lagu waafajiyo wey sabirkii iyo raadradihii haddii lagu waafajiyo maxaa yeelay musiibo baa addoonka intay musiiba ku dhacdo haddana in la waafajin waayaba sabirkii baa laga yaaba taasoo kale wax khayra laga heli maayo dembi un baa laga yaabaa inuu ruux haddana kasoo gaadho marka waa laba khasaare horta musiibadii kugu dhacday waa mar koobaad marka labaad weyaan sikasta haddaad u cadhooto ood u cabaado iskama qaadi karti oo cabaad kaa qaadi maayo marka saddexaad weeyaane yani ajirkii iyo wanaaggii meeshan kaa soo geli lahaa weyday marka boqol khasaaro isdulfushan waay sabir marka in lagaga baxay ubaanta imtixaan weyn ilaahi subxaana watacaala addoommadiisa hadduu jeclaado wuu imtixaanaa dad hadduu ilahi jeclaado subxana wa tacaala hadda fahamka la haysto iyo yani sida aragtida dadku ay tahay ruux haddii la arko ibtilaysan oo dhibaataysan oo adduunyadiisu ibtilaysanta faqri lagu ibtileeyey oo cudurro lagu ibtileeyey oo caruur la-aan lagu ibtileeyey oo xoolo la-aan lagu ibtileeyey waxay odhanayaan dadku u qaadanayaan wax la nacay kan ilaahay baa nacay bay odhanayaan ilaahay baa nacay waa sidii gaaladu odhan jiray gaaladii baa waxay u daliishan jireen yani waxsiinta ruuxa iyo qadintiisa yaa waxay u dalishan jireen ilahay jacaylkiisa ayaxsabuuna anamaa numiduhum bihi min maalin wabaniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun yani xoolahaan aan siinayna ma inaan khayr kula degdegeyna moodayaan bu alla lehy subxana watacala marka yani xoolihiina iyo caruurtiinu nooma soo kiin dhaweynayso ilaahay subxaana watacaala kuu dhaweyn maayaan khayr maxdi ana maaha laakiin waa imtixaan wey macna bal adoonka ilaahay ibtileeyey haddii sabir la waafajiyo kaasaa ku dhaaman oo ilaahi subxaana watacaala jacaylkiisay bay daliilu tahay haddii addoonka khaasatan sabir la waafajiyo macana haddii marka lays imtixaanay oo ibtilaha laysku imtixaanay dadku laba qeybood bay noqon qola way ku raalli noqonoo way ku sabri wixii ilahay xaggiisa kaga yimi subxana watacaala qolyahaasi waxay leeyihin ilaahay inuu ka raalli noqdo oo maxaa ka weyn ilahay radihiisao la helo subxaana watacaala qolana way ka cadhoonoo way ka xanaaqi oo waxay muujinayaan af iyo adinka waxay ka muujisanayaan inay ka xanaaqsan yihiin wixii dhacay qoladaasna ilaahay cadhadiisay leeyihiin subxana watacaala waaba intaaba maanto wax dhacaan lagu kala bixia saas xadiidka axaadiista macnaha kutusiisa marka badan yahi sal ly slam wuxuu hi yani ashaddu nnaasi balaan alambiyaa dadka waxaa ugu imtixaan badan oo aada loo imtixaana waa nebiyada ilahay waa dadkii dad ilaahay ugu dhawaan waay uma alamhalu faalamhal sida loo kala fiican yahay baa haddana ibtilaaha iyo imtixaanku addoommada ugu dhacaa maxaa yeele ilaahay wuxuu ibtilayaa adoonka calaa xasabi diinihi kolba diintiisu heerkay joogto hadday diintiisi iyo iimaankiisu daciif tahay waxaa laga yaabaa inaan imtixaan culays badan lagu keeno haddii laakiin iimaankiisu xoog badan yahay imtixaan xoog badan baa lagu keenaya qalbigiisaa lagu sifaynayayo xumaan badan lagaga dhaqayaa isaga macnaha waxa weye acmaashiisii baa lagu sifaynayaa darajaa loogu kordhinayaa kor baa loogu qaadayaa marka waa la imtixaani imtixaankaasi waa iska joogto wey mar walba nebiyada ilaahay buu ka bilaabanay macna saas marka addoonka in la imtixaanayo ka suuli maayo oo la imtixaanayo oo imtixaanaadku isaga taba dhacayaan ilaa uu dhulka dushiisa kaga lugeeyo isagoon hal dembi ilahay agtiisa uga qorayn subxaana wa tacala yacni waxa weeye masaa'ibtaasa waxay dhammaynaysaa wixii dembi u yaallay oo dhan bay dhammaynaysaa macnaha saas saasoo kale markaad macnaha waxa weye aragto yani masaaibta waxaad garanaysaa marka qawlka culimadu ay yidhahdeen almasaa'ibu nicma saasaad garan kartaa maana ina cidama aljaza abaalgudka weynankiisu abaalgudka la helo iyo ajirka weynankiisu maca cidami albalaa imtixaanka weynankiisu la jira macna markastoo imtixaanku culus yahay ajirka laga helana waa weyn yahay waa culus mar walboo imtixaanku fudud yahayna ajirka laga helayo waa fudud yahay liana aljaza min jinsi alcamal waina allaha alla tacaala kurahay idaa axaba hadduu jeclaado qowman dad ibtalaahum wuu imtixaanaa faman radiya ninkii marka raalli noqdo qanca oo adkaysta falahu ridaa ilahay baa ka raalli noqda subxaana wa tacaala waman sakida ninkii cadadana falahu sukdu cadho ilahay buu leeyay xasanahu tirmidiyu xadiidkaas imaamu tirmidi baa xasan ka dhigay waana saau sheegayo xadiidku xasan weeye fiihi masaail baabkan masaail dhowraa ku jira alula masalada koowaad waxa weye tafsiru aayati taqaabun suuratu taqaabul aayaddii kusoo aroortoo la fasiro aayaddii kusoo aroortay macnaha waman yumin billahi yahdi qalbahu waay aayaddiha athaaniyatu masalada labaadi waxa weye ana hada arrinkani min aliimaani billah ilahay oo la rumeeyuu ka mid yahay yacni sabir ilaahay qadarkiisa lagu sabraayo wuxuu qeyb ka yahay rumaynta ilahay la rumaynaya subxana watacala athaalithatu masalada saddexaad waxa weye adacnu durif fi nasabka wax laga sheegay dadka nasabkiisa oo la ceebeeyo oo la yeesoo la xaqiraayo ayadana inay dembi weyn tahay araabicatu maslada afraad waxa way shiddat lwaciid goodi daran fii goodigaasoo fii ruux dhexdii ahaaday ruuxaasoo daraba alkhuduuda dhabanada garaacay oo dhabanada dharbaaxay oo shaqal jeebabka jeexjeexay oo maryaha googooyey oo wadacaa dhawaaqa bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada dhawaaqeed iyo qayladeedii oo kale qayliyo ku dhawaaqay ruuxaasi oo goodi adag loo goodiyo oo waa kii xadiidka aan kusoo marnay maxaa nabigu waa ka beri noqday salawatullahi wasalaamu aleyh dadkaas iga mid ma ah jidkaygiina ma hayaan buu nabigu yui salawatullah waslamu aleyh asaadisatu masalada alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye calaamatu iraadat illah calaamada lagu garto doonitaanka ilaahay bicabdii addoonkiisa uu la doonay alkhayra khayr uu la doonay inuu ilaahay addoonkiisa khayr la doonay maxaa lagu gartaa maxaa lagu gartaa tacjiilu lcuquubati lahu fi dunya in adduunka uu cuquubada ugu soo dedejiyo taas calaamo waxay u tahay adoonkan inuu ilaha jeclay asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye iraadat llah addoonka marka ay calaamo u noqonayso laba arrimoodba waa in laga helo yani dhibkan ku dhacay iyo cuquubadani markay calaamo u noqonayso inuu ilaahay jecel yahay laba arrimoodba waa in laga helo ta koobaad waa in iimaan laga helo oo gaalka dhibaato kasta oo ku dhacday si kastoo loo imtixaano kuma tusayso calaamana una aha ilahay inuu jecel yahay subxana watacala maxaa yeele gaal ilahay mama jeclaado ta horta waa iimaan oo ruuxa inuu mumin yahay marka labaadna waa inuu saabir yahay oo musiibadaas sabirkeeda la waafajiyo wey saas maana labada arrimood baa laga maarmaan ayib asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye asaadisatu masalada lixaad waxa weye iraadat llah ilahay doonitaankiisa bihi addoonka uu la doono ashara shar uu la doono iyadana calaamada lagu galo oo calaamadaas iyadana waxa weeye taakhiiru lcuquubati lahu fi laakhira aakhare oo cuquubada loogu dibdhigo wixii cuquubo oo dhan aakhare loogu kaydiyo taasaa macnaha waxa weeyaan shar lala doono taas ah asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye calaamatu xub illah ilaahay jacaylkiisa calaamadii kutusaysa lilcabdi addoonka uu jecelya jacayl ilaahay addoonka uu jeclaado calaamada lagu garto maxay tahay waa ibtilah wey inuu imtixaano haddana sabirka waafajiyo macnaha iyo inuu ku raalli noqdo athaaminatu masalada sideed waxa weye taxriimu sikti cadhadii oo la xarimo waxyaalaha ilaahay addoonka uu ku ibtilaynaya inuu ka cadhoodo oo ilaahay u cadhoodo oo maqaadiirtiisa uu u cadhoodo saas wy maana maxaa yeele addoon baas adigu inaad iska hogaansataan lagaa doonay ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye hawaabu ridaa bilbalaa balaayadoo lagu raali noqdo ajirka laga helo oo waxaa laga helaa ilahay inuu kaa raali noqdo jannadoo lagalo xataa ilahay oo kaa raali noqdaa ka weyn jannadoo lagalo waxaa ka weyn ilahay ridihiisa subxana wa tacala maxaa yeelay nabigeena salawatulli waslamu aleyh wuxuu xadiidka saxiixa ku sheegay dadka ahlu jannaha markay jannada galaan oo ahlu naarkuna naarta galaan ayaa ilaahay ahlu jannabu u yeedhaya markaasuu odhanaya ahlu jannaw ma idiin kordhiyaa ma idiin siyaadiyaa markaasaa waxay odhanayaan ilaahw maxaa siyaadoo noo laaban jannadaydii jannadaadibaaba nadijiso na gelisay markaasaa alla wuxuu odhanayaa subxaana watacaala ridahaygaan idinku dejinayaa oo dib danba idinku cadhon maayo jannadii la siiyey marka waxaa ka weyn ridahan ilahay u raalli ka noqday subxana wa saas way macnaha marka janno wax ka weyn baa lagu gaadhaa oo rido ilaahay subxaana wa tacaala yaani dhibaatada ilahay subxana wa tacaala ku qorsheeyey oo aada ku sabirto baabu maa jaa fi riyaa riyaagii wuxuu ku yimid baabu yahay alriyaa waxaa laga wadaa yani istustuska la yidhahdaa inaad dadka istusto alriyaa wasumca labadaba waa la yidhahda riyaaga waxaa laga wadaa cibaadadii aada ilaahay u cibaadaysanaysay ood muujiso dadka tusto si ay kuugu ammaanaan niyadaana waxaa ku jiriya qalbigaaga dadka ishooda markaad tusayso ha lagugu ammaano ama waxuun ha lagugu siiyo ama magacaad ku yeelata saas way macana sumcada iyo marka riyaagu waxay ku kala gedisan yihiin alriya waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha isha lagu arko haddaad dadka tusto sida salaadaada oo kaleeto cibaadaadkaaga oo kaleeto qur-aan akhriskaaga o kale masaajid fadhigaaga o kale waxay isha qabato haddaad dadku ha ku arkeen u samayso riyaa baa la yidhahdaa sumcadana waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha dhegtu maqasho sida akhriska oo kale sawdka oo kale wacdiga oo kale dikriga oo kale waxyaalaha dhegtu maqasho laakiin ishu ayna qabanin haddii ilaahay keyrkii iyo dadku ha kuu sheegano ha kugu mahadiyeen aada u samayso sumca la yidhahda alriyaa wasumca saas macana midna waa dhegta midna waa macnaha ishu waxay qabato baabu maa jaa wuxuu baabu yahay fi riyaa istustuska dadkoo laystuso cibaadadaada aada tusta wixii kusoo arooray buu baab u yahay yani waa shirki waay waynu soo marnay shirki yar inay tahay baab gooniy isagoo sheekhu u samaynin buu abwaabtii tawxiidka marka kasoo hadlayay yuu dhexgeliyey marka xukunkeedu waa shirki yar shirki yaryaraysi male shirki yaryaraysi male waynu soo marnay shirki yar marka laleeyahay oo laleeyahay haadaa shirkun asqar marka laleeyahay dunuubta kaleo dhan uu ka weye dunuubta kaleo dhan uu ka weye bimaa fiiha zinada iyo khamrada iyo yani waxa weyaan maaratay ribada iyo uu ka weye laakiin wuxuu u yaraanta lagu tilmaamayaa kii weynaa islaamka lagaga baxayay marka loo fiiriyo yaraanaya un macna saa daraaddeed baan soo marnay hadalka sheikhul islaam taymiya oo uu yidhi shirkiga hadduu yar yahay xataa waxa gudagelahaya qawluhu tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi shirkiga yar lamama dhaafo leeyahay saas wey naar abaadkeed ma keenayo ruux uu naar ku abaado laakiin la dhaafi maayo addoonka ilaa iyo ilaaba waa loo ciqaabi hadduusan ka toobad keenin macana marka ma yara shay yar ma aha nisbi wey macnaha yaraantaa lagu tilmaamay ayib wa qawli llahi tacaala ilahay odhahdiisa ayuu baabu yahay uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebiyow inamaa ana anigu basharun ruux baan ahay milukum idinkoo kala aadana idinkoo galaan ubaanahay yuuxaa waxaa loo waxyoonayaa ilaya aniga waxaa la ii waxyoon annamaa ilaahukum ka aad caabudaysaani ilaahun macbuud weeye waaxidun oo keligii cidda cibaadada mudan hal mid inuu yahay yaa la ii waxyoonaya faman kaana ciddii ahaaday marka yarjuu mid rajaynaya liqaaa rabbihi rabbigii la kulankiisa ninkii rajo ka qaba ama ka cabsanaya kulanka ilaahay uu la kulmi doono falyacmal ha sameeyo camalan camal saalixan oo wanaagsan camal wanaagsan adduunka intuu joogaa la yimaado oo walaa yushriku yuusan la wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axadan cidna yuusan la wadaajinin cid kale oo meesha yuusan soo gelinino cibaadada ilaahay yuusan kusoo dhexdarin macnaha macnaha idinkoo kale ahay waxaa laga wadaa inamaa ana basharun milukum malaaigna ma ihi jinina ma ihi jinsi kalena ma ihi idinkoo kale ahay bashar baan ahay laakiin basharkaan isku mid ahayn basharnimada waxaan uun la dheerahay uun rasuul ilaahay u waxyooday baana waxyi baa igu soo degay waxyigii ugu soo degayna gundhigiisiiyo asaasku waxaa u ah tawxiidka asaas u saas way macanaha ilaan risaaladii nebi maxamed loo soo dhiibay salawatullhi wasalaamu caleyh iyo rusushii ka horreysayba risaalaadkooda asaaskay ku taagan tahay waxa weeyaan waa tawxiidka waay hal macbuud oo keliyata addoommada in lagu xilo oo allaha keliya ay ah caabudaan marka ninkii marka ilaahay la kulankiisa rajo ka qaba ama ka cabsanayo camal saalixa la imo adduunka intaad joogto camal saalix waxaa la yidhahdaa waa camalku saalix noqonaya markii laba arrimood laga helo waa midda koobaade waa inuu sharciga ilahay waafaqsan yahay kitaab alle iyo sunna nebi salawatullahi wasalaamu caleyh waa in meel looga helo waa in camalkaas laga dhex helo haddii laga waayo camalkaasi bidcuu noqoni ta labaadna addoonka samaynaya qalbigiisu waa inuu ilaahay dartii ula jeeday oo ikhlaas baa la labadaa tiir marka laga helaa camalku saalix noqonaya mid haddii laga waayo camalku waxba kama jiro waxba laga yeeli maayo saas daraadeed baa culimadu waxay yidhahdaan camalku laba miisaan buu leeyahy dhaca miisaan wuu qarsoon yahay miisaanna wuu muuqdaa miisaanka qarsoon waxaa sheegay xadiidka nabiga sal alla alay wasalam inama alacmaalu binniyaat camalku niyaduu ku xidhan yahay kolba niyadii lagu sameeyo waa miisaan qarsoon oo camalka qarsoon ee qalbiga ka dhacaya waxaa miisaan u ah, xadiidkaasaa miisaan u ah camalka muuqdee addoommadu la imaanayaanna miisaan waxaa u ah man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun xadiidkaasaa isagana miisaan u ah ninkii camal sameeyey camalkaana anagu aanaan amrin oo annaga aana laga qaadanin nabigaa odhanaya salawatulli waslamu caley sharciga aan laga qaadanin camalkiisi waa lagu diidi camalka muuqda marka hadduusan sharciga waafaqsanayn waa lagugu diidi oo laga yeeli maayo laga aqbali maayo camalka qalbiguna hadduusan waafaqsanayn xadiidka inama alcamaalu binniyaat oo ilahay dartii aadan ula jeedin isagana waa lagugu diidi labadaa miisaan buu marka camal ku leeyahy yani labadaa tiir buu leeyahy walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadan culimada qaar waxay ku fasirayaan waa sida sheekhu wate yani shirkigani inuu yahay shirkul asqarkii oo istustuskaa maana camalkaagaas yani ismaqashiin ninna isku maqashiini hana isku tusin cid kalena qalbigaaga soo gelina ilahay dartii subxana wa tacala u sameey saas yani waxaabaan isleeyaha taqriiban xamaasheenaaba u badan qaabkaasay u badan tahay taqriiban waa la dhigi karaa saas wey maxaa yeelay dadka fiqigii iyo fahamkii diintooda waa ku yar ikhlaaskuna isagu waaba naadir ba helitaankiisa aada naadir waa macna saas ayb asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye anahu nabigu fasara dalika arrinkaa wuxuu ku fasiray riyaaga wuxuu ku fasiray bian yusaliya almaru ruuxu inuu tukado lilahi ilahi inuu u tukado salaada marka hore ilaahay buu ugu talagalay keligii laakin yuzayinuha laakin wuxuu u qurqurxini limaa yaraa wuxuu arkaya daraajiibuu u qurxinaya oo min nadiri rajulin nin fiiradii ah ileyhi isaga uu soo fiirinay ruux soo fiirinahayo oo arkay buu salaadii la qurqurxin laakiin marka hore ilahay dartii buu ugu talagalay saas macnaha buu nabigu ku fasiray salawatullahi wasalaamu calayh marka yani waxyaalaha culimadu sheegaan cajabta badan waxaa ka mid ah waxyaalo badan oo adigu aad markaa riyaa iyo sumca ku jirta oo waa shirki iyo ah, haddana shirki ah waxay sheegayaan masalan ninka layidhaha hazali kitaabkiisa ixyaa culuum uddiin oo kitaab yani dhinac marka laga fiiriyo aada u qiimo badan mahaalig badan baana ku jirta akhtaa aada u fara badan oo waxaa ku jirta macnaha khatar ah kitaabkaas marka wuxuu kaga hadlay waxa la yidhahda riyaa iyo sumcadii ikhlaaska markuu ka hadlayay ayaa wuxuu sheegay riyaaga waxaa ka mida guud ruuxu inuu cibaadadiisa qarsado ufiirso cibaadadaadii baa qarsan oo addoommada inaysan kaa arkin meel gooniyaad kusoo samaysan markaad meel gooniya kusoo samaysato cibaadadii ila inaad cibaado badanta oo yani waxa weyaan adaaco ah, badantaha qalbigaaga ku jirtaa sooma wuxuu doonu ruuxu cibaadadu soo qarsaday ee uu goonida usoo cibaadaystay in ay dadku ku qadariyaan fadhiga looga kaco salaanta isaga lagu bilaabo suuqa hadduu tago waxoogaa yani waxa weyaan laga fududeeyo iibka oo macnaa waxa wey ixtiraam noocaasoo kale in la siiyo iyuu iska jeclaysan waa nooc min ariya nooc min ariya walaugeersa meeshay kasoo baxaysa ugeersa macnaha waxa weya cibaadadaadii samaysay laakiin cibaadadaad samaynaysay baa waxay kula noqotay dadku may ku qadariyaan oo may ku ammaanaan oo may macnaha waxa wey culimonimo ku oo may caabid meeshaad timaado mad maxoogaad maar dadka sadaaradooda qaadati halkaasay kula gashay nooc min ariya waay waxaa ka mid a ah culimadu sheegaan haddii ilaahay ikhlaaskiisa ikhlaaskiiba aada wasiilo uga dhigato adduunye raadinteeda waxaad raadinaysaa yani ikhlaaskii iyo ilaahay dartii baad camalkan u samayn laakiin wax kalaad ku raadin ikhlaaskiibaaba wuxuu noqdayba wasiila limasaalix dunyawiya waxay iyadana macnaha ku misaaliyaan shekhulislaam ibnu taymiya ayaa wuxuu yihi waxaa la sheegaa abu xamid ninkii la odhan jiray ayaa waxaa soo gaadhay oo lagu yidhi afartan beri ninkii ilaahay dartii camal u sameeyo ikhlaas la yimaadaay yani qalbigiisa xikmada kasoo baxdayo carabkiisay ka dureeri saasaa lagu yii yani qalbigiisa xikmad midho noqon kadibna xikmadii qalbiga ku jirtay waxay usoo gudbaysaa carabkiisa markaasaa wuxuu yihi abu xamid alghazali afartan beri baan ilaahay dartii ikhlaas oo ku dadaalhay markaasaa afartankii beri markay dhamaataan waxba waayey wax xikmadoo igu soo kordhaba waayey markaasaan dad culimada qaarkood oo caarifiin ahaabaan u sheegay bui arrintii markaasaa waxay dhaheen buuri maa akhlasta lilahi wa inamaa akhlasta lilxikma xikmad baad raadinaysay inay qalbigaaga ku dhalato carabkaaga ka dureertee ilaahay dartiiba camalka maada soo qistan bay saa daraaddeed baad natiijadii u weyday marka meeshaasi waa meel halisa wey qisadaa markaan aqriya waxaan xususay taqriiban waa aan macnaha waxa weye dariiqooyinkan ardow ahay ayaa waxaan samayn jirnay yani weli waa xusuusna habeenkii oo dhan baad salaad u salaada waxaad ugu taagantahay ilahay dartii baa salaada utukan lakin maxaad ku doonaysaa waxaad ku doonaysaa ilaah kuma doonaysid iyo radihiise mukaashafaad baad raadinaysa in aada nuurto iftiinto unbaad doonaysa saas wy maana habeenkaba intaad salaada u taagan tahay waxaad isleedahay talo goormaad iftiimi doontaa ilac kaa kici doonaa macana saas maxaa yale waa qaab dadka lagu tarbiyey waay qaab noocaas oo kale ah mukaashafaad iyo waxbaa iftiimay iyo waxaan la arki jirinba hebel ka muuqday iyo qaab noocaas oo kale ardada loo tarbiyeeya macana saas kale wey marka ikhlaaskii ilaahay daraaddii aada u samaynaysayba haddaad wax kale ku raadinayso meesha waa ka baxday wy macna waxaa igala sii cajab hadal uu sheegay ibnu rajab alxambali markuu xadiidkii sharxayay laa diibaani jaa'icaan xadiidkaa markuu sharxayay ayaa wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa ruuxu inuu meel la wada joogo lafihiisa uu camcaayo lafihiisa inuu wax ka sheego oo uu liido oo haddii cilmi la sheego uu yidhahdo war anigu culimo mayi oo haddii cibaado la sheego u yidhahdo war anigu caabud mayi isagoo lafihiisa liiday lafaliidiiyo tawaaduc ma xuba laakiin tawaaduca uu hortooda ku tawaaducayo hunguri waxaa ku jirta ha kuu aqoonsadeen inaad mutawaadic tahay haddii lagu aqoonsado inaad mutawaadic tahayna qadarin iyo qiimeyn iyo ammaan baa dadka agtiisa ku ahaanay tawaaduciibaa wuxuuba noqdayba oo marmarka qaarkood galahaya riyaa iyo sumca galaya waxyaabaha cajaa'ibkaabay ka mid saa daraaddeed baa culimada salafku waxay odhan jireen weligay qalbigayga inta aan ku dhibaatooday dadaalkaa la galay iyo dagaalkaa la galay shay kaloo lagu dhibaatooday maba jiro macna qalbiga iyo tarbiyeyntiisa iyo hagaajintiisa waa camalka ugu adag ee camalka hada bilahi tawfiiq sal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh